geeyo hal caqdi laga wada dhigo way iska bannaan tahay gaadhiga waan kaa iibiyey gurigana waan kaa kareeyey sannad isku labaatan kun sidaa hadduu yidhaahdo isaga oo aan kala qaadin maxaa gaadhiga ku aadan maxaase kirada ah oo guriga ku aadan isagoo aan kala qaadin sidaa inuu sameeyo waa la ogol yahay waana laysku waafaqsan yahay xagga muctamadka laakiin khilaaf wuu jiraayo waalkhulfu fiihi mara bilishaara khilaafka ku jira qaab tilmaamid iyo ishaaro ah ayuu u soo maray markii aynu nikaaxa ku jirnay jamcu lbayci binikaax nikaax iyo bayc in la jamciyo markaan ka hadlaynay oo aynu khilaafkeeda sheegnay baa waxaa ku jireen wanqul liaxmedin riwaayatayhi ka milihi washaafici qowlayhi yacni masaa'ish masalada iyo waxaa la midka ah imaam axmedna laba riwaayadood buu ku leeyahay imaamu shaaficina raximah llahu tacaala laba qowl buu ku leeyahay laakiin dee halkaana waad la soo sheegay muctamadkiiyo waa la jamcin karaa bay ahayd halkanna muctamadku waa la jamcin karaa weyn maalig baa halkaa lahaa layskuma dari karo nikaaxa iyo iyo bayca laakiin isna wuu ogol yahay bayc iyo ijaaro in laysraaciyo waayo way isshabahaa ijaaraduna waa bayculmanaafic sidii aynu tilmaannay qolyaha markaa muqaawiliinta arintaasi way ka iman kartaa oo beyc iyo ijaaro isla socda waa la samayn karaa laakiin haddii sidii aan sheegnay aan alaabtii la isla xadidin oo aan sifaadkii salamka lala imanin ishkaal baa ku imanaya lakiin haddii qaabkii salamka ay la yimaadaan oo eh, xadiidkii inta maarata loo baahan yahay wixi o dhan marka la wada ogaado deetana la isla ansixiyo sifaadka nooca gelaya shay walba nooca uu noqonayo ee gelaya iyo wixii marka la isla xadido lacagtiina la shubo oo tasliimu rasilmaal uu meeshaasi ka dhaco maca tii markaa gacantan haddii loo raaciyo mushkilad ma laha oo wixiiba aan la kala qaadine inta la isku qabto sidaa loogu raaciyo laakiin de inta badan taasi ma dhacdo waxaa la samayn karaa inta wixii taqsiid la sameeyo ayaa marka hore waxaanay fayskii koobaad yidhaahdaan ayaa lacagtiis caqdi gaara laga dhigaya intaasaa lacagteeda la shubaya muwaasafaadkii wixiina markii laysla wada qeexo kadib intii ha sameeyaan ha kugu sallimaan haddana markaa qaybta kale caqdigeedii gala oo markaa cuquud mutafariq ah waa laga dhigi karaayo waa caadi haddii sidaa la sameeyo wajaaza jamcu lbayci bilijaara in markaa bayci la jamciyo ijaara way bannaan tahay wاlkhulfu fiihi mara biاlishaara wajaa'izu iijaaru juzءi shaa'ici liljihbilayni maaliki washaafici wajaaza waxaa bannaan iijaaru juz'in shaa'ici qayb shaa'ic ah mushaaca ah oo aan la xadidin in la kireeyaa way bannaan tahay liljihbidayni labada imaam ee maalik washaafici labadii kalena adna nus baad leedahay isaguna nus buu idinma kala qaybsana waad isla leedihiin guriga ma bannaan tahay qaybtaada inaad qof ka kiraysood qof kale booskaagii aad keento oo qofkaa kale uu la dego haddii laysla degayay haddii dee laysla qaybsanayo qofka wakhti uu degayeyna oo markaa isagu la qaybsado oo wakhtigii adigu aad degaysay isagu uu markaa booskaagii galo shaaficiyada iyo maalikiyadu way ogol yihiin xanafiyadu iyagu asal bay kelayeen waxaa shaayacaadka ahoo rahmigiisa ma ogola hibadiisa ma ogola ijaaradiisa ma ogola waayo wixii mar haddaanu qaybsanay lama sallimi karaya bayleeyiin tasliimkiisii ayaan meeshan ka suurogelaynin xanaabiladu asalkaa lamay qabin laakiin halkan way ku waafaqeen masaladan way ku waafaqeenoo naskii imaam axmed raxmatullaahi calayhi ayaa sidaa laga helay inuu halkan diiday oo lama salimi karayo uu leeyahay laakiin waxay xanaabiladu ogol yihiin shariiga in laga kireeyo oo kii kula lahaa ee marka horeba dee kugula jiray meesha inaad isaga qaybtii kale ka kirayso taa way ogol yihiin xanaabiladu waxaa kale oo xanaabilada iyo iyo shaaficiyada iyo maalikiyadiba ay isla ogol yihiin qofku in uu ajiil ka noqdo wax uu wax ku leeyahay shaqaale inuu ka noqdo ama qof markaa eh, shaqa maarata ajiili eh, ah oo kiraysan yani maala alaab qof isleedihiin qofkii wuxuu ku qaad oo meelheblaayo gee markaasuu ujrana kuu magacaabay aad ku qaadanayso qaadidda qaybtiisaad markaa de ka qaadanaysaa ujrada way bannaan tahay way ogolyihin xanafiyadu taana ma ogola oo de waxa weeyaan qofkii naftiisiina wuu shaqaynaya qof kalena wuu shaqaynaya wixiibuu mushtari uu ku yahay dukaamadii iyo waxyaalihii la isla lahaa inuu qofku markaa shaqaalo ka noqdo oo ujro ku maarata ka qaataana halkaasunba iyaduna ay gelaysaa qayb ka noqonaysa washaafici yamnacu fi lijaara khiyaara sharin fajzim ilcibaara washaafici imaamkii shaafici ahaa yamnacu fi lijaara cabdiga ijaarada ma ogolo waa diidan yahay khiyaara sharin buu diidan yahay khiyaaru shari fajzim ilcibaara cibaarada jasmi oo meeshani ha keenin wax la yidhaahdo khiyaaru shariye waxaad tiradaa waan kiraystay iyo waan kaa kireeyey waliyal khiyaaru iyo waxaa ha raacinin shaafici agtiisa marka haddii ijaaradu ay ijaaratu mudda tahay oo muddo ay ku xadaysan tahay oo de iminka shaqadii abilaabta dee khiyaarna iman karayeela wixii muddadiibaa socotee oo manfacada waktiga ugu tegaysaa sidii dabiicii silcadii maaha laakiin haddii wakti soo socda ay ka bilaabaysa sidii jumhuurka ogolaayeen ama ijaaratudim tahay ama ay maaragtay muqadara bilcamal tahay oo oh, camalkii dee markaa adigoo bilaaba mooyaane aanu bilaabmaynin kuwaasoo kale jumhuurku way ogol yihiin in khiyaaru shardi la geliyo khiyaarulmajlis ma imanayaa khilaaf baa ka jira shaaficiye dhexdood iyo xanaabilo dhexdoodba khiyaaru shardi ma gelayaa khilaaf baa ka jira muctamad markaa shaaficiyada waxaa khiyaarumajlisku inaanu gelaynin khiyaar shardiga naftiisa shaaficiyadu khilaafku wuu ugu jiraa laakiin waa muctamadkii sidaa wain takun fii dimatin tacajala ciwaduhaa walxanafiyu amhala marka dee khilaafku halkuu salka ku haynayna waad fahmaysaayo ijaarada waynagayna waa nooc min albuyuuc xaggaasay markaa khiyaarkii ka ogolaanayaan qoladan diinaysa shaaficiyadu waxay leeyihin waxani waa qarar saynu soo sheegnay khiyaarku sidiisaba waa qarar baycuu ku soo arooray ijaaradana waa tan hawlaheedu ay iska dadan yihiin sideedii kaleba qarar ugu jiro manfacadii inay lawada helayo in kale aan la garanaynin markaa way diideen wain takun fii dimatin tacajala ciwaduhaa wain takun haddaba haddii ay tahay ijaaradu fii dimatin mid markaa dimada gelaysa waa ijaaratu dima xalay waynagii sheegnay waa markanaad diyaaradaha goosanaysa iyo shirkadahan wax qaado markaad leeshiin isaga alaabtan ii kuwa noocaasa weeye marka aad markaa waxa weeyaan dee wax mucayan aad ijaaratay ma jireen mas-uuliyad baad saartay in shaqadaa la qabto ciddii qabanaysayna maad xadidin iyaga unbaad mas-uulkaaga ah in shaqadaa laguu qabto taasaa waxaa la yidhaahdaa ijaaratu dimma baa la yidhaahdaa wixii aad shay mucayan ijaaratayna ijaaratu cayn baa la yidhaahdaa haddaba wain takun fii dimmatin ijaaradu haddii ay tahay ijaaratu dimma oo cid markaad mas-uuliyadda saarayso tacajala waxaa markaa degdegaya oo hore laga dhiibayaa ciwaduhaa bedelkeeda walxanafiyu xanafigu amhala wuu u kaadiyeeyo wuxuu yidhi dib waa loo dhigi karaa yani ijaaratu dimma waxay shabbahdaa baycii salamka oo baycii salamka shay mucayan baad iibsanayna qofkanaan mas-uulkaaga ahayn oo alaabtaa ku keena waqti heblaayii ijaaratudimmadiina qoladan waxay mas-uulkaaga yihiin alaabtan lagu qaado waqtiga noocaas marka salamkii waa tii in hore laga dhiibo ra'sulmaalka ama amanka uu shardi ahaa ijaaradani ma la midba jumhuurku waxay leeyihiin haa si aanay baycu dayni bidayn u noqonin saasaa loo baahnay lakiin xanaabiladu waxay leeyihiin waa marka ereyga salam la isticmaalo ijaaradan haddii lafdiga salam loo isticmaalo bay sidaa noqonaysa haddii kalena noqon mayso shaaficiyada iyo maalikiyadu khilaafba dhexdooda ha ka jire iyo muctamad waxa u ah ijaaradani in loo baahan yahay in hore laga dhiibo lacagti hadaad diyaaradtiinkeedi goosanayso inaad hore u bixiso haddii aad qolyahan dee muqaawiliinta shirkadahan wax dhisa aad la heshiinaysa inaad hore ka dhiibto lacagtii waxyaalahaas dimada ah oo dhan ciddanaad caqdiga la gelaysaa ciddii waxaanu kaaga mas-uulka ahayd ay tahay qofkii shaqadan tooska u qabanayay aad isaga la heshiinaysa isaga shaqadan inuu qabto shakhsiyan uu shaqada qabta ka rabtay aanu ahayn waxaa la rabaa in hore laga dhiiba bay leeyiin xanafiyadu waxay leeyiin taas waxba shardi ma aha salamka dee si gaara ayaa loo ilaalinayay ijaaradana manaaficdii iyadoo mustaqbal ah kollayba ayaa haddana la ogolaa markay ijaaratu cayn tahayba in ujradu ay dib ka timaado markaa manaaficda loola dhaqmi maayo bayleeyiin halkaa sidii acyaanta loola sidii marka waxa weyaan eh, acyaanta acyaanta waxa uga jeedaa silcadaha sidii ashyaada iyo silacda loola dhaqmi maayo oo eh, iyadoo marka horeba gebigeeduna waa dayn ijaaratu cayn iyo ijaaratu dima wax oo dhanba waa daynba waayo ijaaratu cayn dabeer baad karaysa dabeerkii baa laguu keenaya laakiin manfacadii wax ku qaadashada ahayd iyo ku shaqaysigii wixiiba wax wada mustaqbaliya oo aan imika ahayn bay yidhaahdeen haddana in ujradeedii la dibdhigo dee waa la ogolyahay iyada waa kankuu yidhi fii hayri haadii wixii aan taa ahayn waa ijaaratulcaynkiie jaaza tajiilun waa bannaan yahay dibdhigu dee tacjiilkiina waaba asalkii isagu wamaa yulaq haddii haddaba la iska ilaaqo oo aan tajiil iyo tacjiil toona la sheegin ujrada wakhtiga la bixinaya haddaan wakhti loo qabanin fa tacjiilun fatacjiilun tacjiil iyo dedejin ayaa lahu waxaasi qadcuniba loo ogaaday ijaaratulcaynkii kolkaad gurigii kiraysanayso sanad baan kaa kiraysta iyo haye lacagta waqtigaad bixinaysaa kelmadaanishiniya lacagta intuu noqonayso marka heshiisa intaasaan sanadka kaaga kiraynaya iyo waan kaaga kiraystay haye khalaas noo kala qoro waa la kala qorqortay wixiio markaas dambaadcaqdigu wuxuu ku dhacayaa lafdiga goormaad lacagtii bixinaysa lacagtii keen xaq baa laguguleyay imikaba in lagaa qaato waayo waa caqdi mutlaq ah waa sidii iibkii oo kale alaabta markaad iibsato haddaan lacagta waktigaad bixinaysa laga hadal dee imikaa lagaa rabaa ومالك كالحنفي يحكم بأنها جزءا فجزءا تلزم ومالك إمام مالك كالحنفي إساق الله مضى يحكم وحو حكميا بأنها إن أجرد تلزم أي لازم يسو جزءا فجزءا قيب قيب yani waxa weyaan markuu sanadkii intaasan kaa jirayay ku markii waxoogaa in ujir yeelan karta ay soo ururtaba ama toddobaad ha noqoto ama bil ha noqoto markaaba in inteedii lagugu yeelanayo oo kolba manaaficda aad fushatay qadarkeedii lagugu yeelanayo taa mulaqa ah ee aan laga heshiin waqtiga lacagta la bixinayo saasay iyagu leeyihiinoo waa bixasabi ma stawfayta min almanaafic bay yidhaahdeen oo bayci kalamay mid dhigin shaaficiyaduna halkan baycii ayay kala mid dhigaysaa wuxuu yidhi walxanafi abaa kiraa almuktari bizaa'idin kada ktiraa walxanafi xanafigii abaa wuxuu diidan yahay kiraa almuktari kiraystuhu inuu sii kireeyo bizaa'idin lacag lacagtii lagaga kireeyey ka badan inuu ku kireeyo oo uu halkaa faa'iide ka raadiyo xanafigii ma ogola intii kalese waa ogol marka tijaara fi lmanaafic manaaficdii inaad ka baayac mushtarayso oo inta aad wax kiraysato ashyaa kiraysato inaad haddana sii kirayso ood faa'iido markaa ka dhex saarto xanafiyadii halkaa weydiideen oo waxay yidhaahdeen xadiidkii bay hoos geliyeen naha can ribxi maa lam yudman wixii aan damaankiisa la yeelanin faa'iide lagama raadiyo manaaficdana adigu damaankeeda melihido haddii cayntii si alla wax ugu yimaadaan laguma odhanayo waad khasaartay oo lacagtaadii halkaasaad ku weyda laguma odhanayo lacagtaadii waa laguu celinaya muddadii ku harhsanay marka waxaan damaankeedu adiga kuma saara maadaama aan damaankeedu ku saaray faa'iide kama raadin kartid haddii ay dhacdo waa caqdi faasida laakiin la fulinaya bay yidhaahdeen faa'iidadana waa inaad sadaqaysato waa inaad sadaqaysato caqdigu saasuu ku fulayaa ma celinaysid faa'iidada laakiin waad sadaqaysanaysaa bay yidhahdeen qolyaha kale jumhuurka arrinkaa way diideen nacan ribxi maa lam yudmanna buyuucda iyo arrimahaasi ka hadlaysay kirada kamid haddii haddii sidan la yidhaahdo baabkii dhammaay in maaragtay waxa weyaan sidii silacda looga baayac mushtarayn jiray in looga baayac mushtareeyo manaaficdii meeshaba way ka baxaysaaba oo markaa tijaaratu manaafic geligeediiba in ay dadku intay wax kiraystaan sii kireeyaanoo faa'iido laga raadsiya sidii alaabtuba inta la soo iibsada loosoo sii iibinay ayaaba meesha ka baxaysaba markaa nooc dhan oo markaa qayb dhan oo markaa tijaaradii kamid a ayaaba istaagaysa kadaktiraaulmujiri saasoo kale way diidayaan kii kireeyey inuu dib u kirayso kii guriga kaa kireeyey isagu lahaa inuu adigii haddana dib kaaga kirayso jumhuurkuu ogoliyey meeshiibuu u baahday dee wuxuu kuuli niyahow inaad iga baxdaan doonaya warkaagama baxaya baa tii meesha muddada i hadhay waa la sii kiraynayaa meesha kuma diidi kara inaad sii kirayso cid adigii kula mid ah oo dhibkii adigabaa lagaa filanayay uun oo kale un laga filanayo waad kasii karayn kartaa laakiin cid kaa dhib badan kama karin karto taa idinama ogola yani maala adigu haddii aad caadi ahaan u degaysay ood markii damba mid markaa biraha garaacayo tumaalaan ka karaynaya tiraahdo gurigii taa iyada lagaa yeeli maayo laakiin qolo kula ah oon kaa caruur badnayn oo adigii kula ah aad ka karayso waa la ogoliyay kumana diidi kara isagu lama waxaad adigu milkiday manfacadii haddaba haddii isagii markii aad tiraahdo waan sii karaynaya uu ku yidhahdaba anigaba iga kireen oo aad ka kirayso xanafiyadii ma ogola waayo waxay waa maaligii qofkan isagaa waxaan lahaa qofka markaa shayganihi manfacadiisa caqdi kuma galo uu markaa isagu manfacada dib ugu soo ninkii addoonta lahaa caqdunikaax looma ogola kii muxuu ahaaye maaliga ahaa mustaciir ma noqon karo wixii isagu markaa caariyeysanaya almuciir laa yastaciir sidoo kale xaggii markaa manaaficdii oo dhan waa wada sidaasay yidhaahdeen tanna waa la milo dib uma kiraysan karee laakiin jumhuurku waxay leeyihin manfacadan waa laga milkiyayo waxaa milkiyey mustajirka ayaa milkiyey markaa inuu dib uga soo iibsado waa awoodaa wayafsahu lcaqda xanafigu caqdigan ijaarada wuu fasakhaa liaari'in yaudu aari ama wax soo dariyey oo yaudu yusqilu wey yani waxa weeyaan culays keenaya wax soo dariyey oo oo waxa weeyaan culays qofkii ku keenay yaudu muktariyan waa kan ku yidhi muktarigii wax cusleeyey ayuu markaa waxa weyaan u fasakhaya yani maalan daabad baad kiraysatay si aad u safarto waad xanuunsatayba oo safarkii baad ka baaqatay xanafigu wuxuu leeyahay waad fasakhi kartaa caqdigii waad ka baxaysa lacagta adduunka hayn waa inu kuu soo celiyo xanuun baa yimid jumhuurku waxaa ma ogola waxay leeyin waxan waa la kala iibsaday caqdigiina wuu laasimin waxaad awood u leedahay qof kale oo bedelkaagiya inaad keento qolyahan diyaaradahood intaa kaa yeeli maaya maan malaynaya iyagaa doonaya inay sii buuxsadaan laakiin sida saxdaa ah, waa in lagu ogolaado oo waxa weeyaan inaad adigu qof kale keento oo aad waxaad doonto ka qaadato cinda aljumhuur intii in ka badan haddaad doonto aad ka qaadato waa in ay markaa furan tahay oo ay fasaxan tahay markaa ama cid kale keena masaa doonta yeelo caqdigii ma fasakmayo ma fasakhi karti haddaan qofkan kale kaa ogolaan ayaa jumhuurku leeyihiin laa yafsakhuuna alijaarata bilacdaar cudurdaarada kuma fasakhaan laakiin xanafiyadu cudurdaar haddii qofkii uu ku yimaado oo wax arrintii ay cuslaatay inuu markaa waxweyaan uu fuliyaa waxay leeyihin karaya wayafsahu lcaqdi ardiga ayuu xanafiku fasakhayaa liaari'in wax soo dariyey daraaddii oo yaudu muktariyan muktariga culays saaraya wa mowti caaqidin ayay iyadana ku fasakhayaan labadii midahani hadduu dhinto kireeyihii ama kiraystihii mid hadduu dhintana waa fasakbayaabay leeyihin cabdigu taana markaa jumhuurkay ku khilaafsan yihiinoo jumhuurku way isla ogol yihiin sida soo socota inuu caqdigani laazim yahay way isla ogol yihiin malaa in beydkani uu ka dambeeyo ijaaradu de inay laazim tahay caqdiga beydka sheegaya sore inuu soo marnay inay laazim tahay Ah, wahyo ladajamiici waa kan ku xiga weeyaan markaa un ka dambeeya ku fiicnaydba way isma ogolyihin inuu caqdi laazima yahay cuquudda laasimada ihina dee kuma burto mowtulcaaqid wixii la kala iibsaday haddii labadii midi dhinto kuma burayo mid baa dhintay kuma burayo waa caqdi laazima weeyaan markaa cuquudda laasimkii maadaama aanay sidaa ku buri jirin jumhuurku waxay leeyihin sidan kuma burayo laakiin iyagu de xaggii cudurdaaradii bay ka egayaanu dadkii sida ani meeshii rabin maxaa loogu qasbibay leey jumhuurka waxay way dhaxleene ta way qaadanayaanoo sidii amlaagta kaleba loogu qasbayey ayaa loogu qasbaya rudda waa la radiyey markaa jumhuurku taana waa ka yeeli waayeen xanafiyadu wahiya ladajamiici caqdun yalzamu caqdigani dhammaanse isku raacsan yihiin waa caqdi laazim ah caqdiga ijaaradu waa caqdi laazima maxaa yeele waa nooc buyuucdii ka mida wa bijawaasihaa shurayxun yaxkumu wa shurayxun shurayx alqaadi qaadigii eh, cumar radi allahu tacala canhu qaadiga ka dhiga muddada badan qaadiga ahaa yaxkumu isagu wuxuu xukumayaa sida imaam shaaficumka uu ku sheegay bijawaasiha in ay jaa-is tahayoo eh, aanay caqdi laasima ahayn oo laga bixi karayo ayuu isagu xukumay laakiin qodob lagu raacay maaha buyuucdii unbay la mid tahay wafusikat bitalafi lcayni alatii akraha wabilcayni lkhiyaara abiti wafusikad caqdigan waa la fasakhaya bitalafil cayni haddii cayntii ay talafto allatii akraa tii uu kireeyey cayntii uu kireeyey hadday baabacdo gurigii baa dumay dameerkii baa dhintay maaragtay waxa weyaan gaarigii baa baabacay wixii la kala kiraystayba hadduu baabao ijaaratulcaynna ay arrintu ahayd dee waxa weeyaan waa fasakhanta caqdiguu fasakhmaya ilan manaaficdii kuu harsaneed meel kale oo aad kasoo marka wax weya oobsataa ma jirto cayn kalaan kuu keenaya bedel baan kuu keenayaana kuguma qasbi karo ijaaratuulcaynka iyo buyuculacyaanku waa isku mid bayculacyaanka markaad shay soo iibsatay kitaab baad ku qanacday kitaabkii baad soo iibsatay musqad baad soo iibsatay hadhow baad baarbaaday ceeb baad ku aragtay waad celisay cayntanaad iibsatay adugu inuu ku yidhahdo waan kuu bedelayaa kuguma qasbi karo waayo cayntii aad iibsatay waa tan cabdigu cayntan uu ku dhacay cayntiina maciib bay noqotay waad ka noqonaysa lacagtaad ayaad la noqonaysa hadhow way ku bannaantahay markaa inaad cabdi kale aad kitaab kale ku iibsato ijaaradiina waa saas oo kale ijaaratul cayn markay tahay ood cayn kiraysato cayntii ay baaba'do waan kuu bedelayaa heshiis bay u baahan tahay cusub iyo caqdi cusub bay u baahan tahay ma aha wax isagu uu markaa kugu qasbi karayo wafusikat bitalafi alcayni alatii akra waa markay ijaaratu cayn tahay ama ijaaratu dimada ijaaratu dimada adigu shayba maad kiraysan qolaa ku qaaday qoladii shirkadii musaskaad matalan u tagtay waxaad tihi waxaan rabaa inuu geeyo gaarisa in la geeyaad fuul baa lagu gaariga dhexduu fadhiista ama intaan magaaladaba ka bixin buu fadhiistay waar waad basas xuntihiine waa idinka tegayaa ma socono isku kale lagu keenaya ilan waxaagu bas gaara maad kiraysan ijaaratu dimay ahay taasi وفسخت بتلف العين التي أكرا وبالعيب الخيار أثبتي وأثبت الخيار خيار العيب خيار الرد بالعيب كنا وتصويصا بالعين مركي عيب أي oo waxa weyaan ijaaratlcaynki ay ceebi ku timaado cayntii aad ijaaratay hadday ceebi ku soo baxdo khiyaaru raddi bilcayn ayaa iyadana kuu sugnaanaya ilan waxaan waa bayci oo kale ajiirunaa qofkii shaqaalaha ahay aan qabsannay kalmuktari wuxuu la yahay muktarigiibuu la mid yahay labaduba mu'tamanun weeyaan ajiirunaa qofkaan aynu kiraysanay shaqaalaha ah ay noo shaqaynayaan mu'tamanun waa qof la aaminay oo wixii aan isaga qaladkiisa ku dhicin ee alaabtii ku shaqaynayay si all u qabsada laga hadlaya qofka ku shaqaynaya maarata koobkii ka dhacayo uu jabiyey waa loo qabsanaya daanad adigu dad maarata de waxoogaa yar bakhaylibay kugu jirto maarata wixii ka luma iyo wixii uu jabiyey iyo waxaasoo waad u qabsanaysaa waayo nooc taqsiira baa jira laakiin waxaa laga hadlaya wixii si alla u dhaca ee gacanta isagu uu ku hayay de dhar baad u geysatay wuu kuu tolayey ama maaragtay waxawy alaabkaad u shaqaynayay meeshiiba way olushay isagu wax qalada u geystayna may jirin waxaa looma raaco muqtarigiina waa saasoo kale kii kiraystay ama gaariga kaa kiraystay ama guriga kaa kiraystay wixii si alla ugu yimaada lama weydiiyo ajiiruna qofkii markaa shaqaalaha aan ka dhignay noo shaqaynayay kal muqtari isagoo lamida markaa kii wax naga kiraystay labaduba muctamanu weeyaan oo gacantoodu waa gacan ammaano wa maalikun haddaba imaam maalik isagu lisaanacin kii sancoolaha ahaa ee markaa dee waxa weeye ka shaqaynaya gacanta ama dhar ha tolo ama guri ha dhiso ama kaba ha sameeyo kuwa dee asxaabu sanaa'ica ah asxaabuxirafka ahaa yudaminu kaa isaga wuxuu leeyahay ha damaano istislaaxan weeyaan xaggii maslaxa mursaladu ka raacayaayo wuxuu leeyahay ummadda xoolahoodu ayay baabi'inay intay maaragtay Eh, iska dayacaan ayay odhanayaan tuud baa soo dhacay waa xib oo la gurtay markaa si aanay sidaa u odhanin maslaxa ahaan ayuu markaa ka eegay wuxuu yidhi kuwaa sunnaacda ah eh, waa la tadmiininaya waana qowl shaaficiyada laftooda ku jira wadamana nucmaanu abu xaniife wuxuu isagu tadmiiniyey mila axmed axmed xaluu la mid yahay mushtarakan kii markaa mushtaraga ay dadka ka dhexeeyey ee bificlihi kaana radaa isaga markaa fal uu sameeyey halaagu uu markaa ku yimid haddii mushtaragii ficil uu isagu sameeyey oo wixii ku halaagsamay oo ku baaba'ay de markaa wuu damaanayaa la yidhaahda markaa ficilkaasi haddii uu qalad yahay oo xadgudub uu geystay uu yahay waa la wada tadmiininaya oo taa cid walba way ogoshahay laakiin ficil uu isagu sameeyey oo aan xadgudub ahayn wixii wuu qaaday oo gurigiisuu geeyey waa kuugu xafiday wuu kuugu ilaalinay laakiin maalan adigu guriga gee maad odhani xadgudub ma aha oo dee arrin marka maalan ah inaad ogoshay og yahay bay ahayd waxaad ogoshaayoo kale waa laakiin adigu gee maad odhan amarkaa maad bixin ficilkiisibaa waxaa ka dhashay gurigiisiba ololeyba si alluu isaga ololay marka xadgudub isagu muu samaynin laakiin haddana de maradani haddaanu isagu gurigaa geyn lahayn may gubateen markaasoo kale waxay leeyihiin ha damaano kii mushtaraga ah jiirku mushtarag iyo mukhtas ayuu u qofkan soo qabsatay guriga kaga shaqaynaya mukhtas baa la odhanaya kan ummadda ka dhaxeeya ee maalan de weeyaan dukaankiisa alaabta geysay ee intuu ka qaaday gurigii la tegay kusoo samaynayay waa mushtarag fal buu sameeyey kan gurigiisii la tegay gurigiisii ku ololay waa markaa wuu damaanaya kaa mushtaragaabaa damaanay wlmutacadii waa kankuu yidhi kii xadgudub sameeya yulzamu damaana damaan baa lagu laaziminayaa ka muhmilin xaaluu la mid yahay kii dayacay fii ayi baabin kaana meeshay doonaan baa lagu ar baabkiiba doonaa lagu arko hadday baabulijaaro tahay hadday baaburahmi tahay hadday wadiico tahay hadday caariye tahay abbaabta oo dhan haddii qofku uu xadgudub sameeyo mid kastoo islaama gacantiisa waa gacan ammaano hadduu xadgudub sameeyo ama shaygii uu dayaco oo halkii ku habboonayd uu dhigi waayo kuwaasi iyaga waa laysla ogol yahay inay damaan lagu leeyahay waxayumaa fii ujratin yakhtasimaa aw naxwi muddatin fakalbaycihkuma wamaalikum fasala fiihi wطma'ana bacdu liqowli lmuktariina fi sana wuxuu yidhi waxayumaa meel alla meeshii fii ujratin yakhtasimaa ay markaa xaggii ujradii ay ku murmaan ujrada haddii ay ku murmaanoo intaasay ahayd iyo may ahayn intaasay ahayd aw naxwi muddatin ama ay muddadii la kalkalaystay intay ahayd ay ku murmaan fa kal bayci xukuman faxkuman waxaad uxukuntaa uun kal bayci sidii iidka oo dee jumhuurku ay lahaayeen taxaaluf baa dhacaya ay kala qaadaysay maarata xaalatu talafka wixii aan markaa talaf ku imanin markaa sidii ay ahayd halkaas aad soo ogeyd unda sidii u xukun wamaalikun fasala fiihi maalik waa tafsiiliye halkan oo tafsiil dheer oo halkan aan lagu keeni karin nabiga shardigiisii khilaafsan ayay keeneenoo marka ujrada laysku khilaafo ma keligeed baa laysku khilaafay mise iyadiiyo muddadiiba waa laysku khilaafay ama iyadiiyo masaafadii haddana labadooda ma midbaa sidii curfiga waafaqsan mise midnaba ma waafaqsana mise labadooda ma waafaqsan yihiin waxaasay kala qaadayaan oo xaalado ay ka samaynayaan dee markaa kutubtooda ayaa loogu noqonaya wana'anna waxay ku xasileen oo ay qaateen bacdum culammada qaarkood liqowlilmuktariina kiraystayaasha qowlkooda fi amani xaggii madabkii daahiriyadaba dee markuu yidhi fakal bayc kuman intaasaa ku filayd waa iska waxay iska noqonaysa waayo halkaaba daahiriyadu qowlkii mushtariga ayay lahaayeen isagaa la maqlaya tanna markaa waa sidii oo kale uu markaa iska nooc iska yar takraara ayaabay noqonaysa waxba loogama baahna inta maxaa yeelay kal xukuma markii lagu yidhi intii aqwaale halkaa ku jirtay qolo waliba halkaa sidii ay lahayd ayuunbay halkana leedahay mushtarigiina halkan waxaa u dhigma muktarigaa u dhigma kiraystahaa u dhigma wasudiqa saanicu kii markaa saanica ahaabaa la rumaynayaa duuna almaaliki maaliga la rumayn maayo fii suncihi shaqadii uu qabtay ma tii la faraybaa mise waa kale liaxmedin wa maalik axmed iyo maalik agtooda waad maaragtay alaabbaad u geysay markaa qaabkaa u talbaa timid hadhow baa timid wiiimarkaad munaasabba kuiri marada anigu surwaal ka talbaan kuiri isagiina markaa xooga shaarbu kaaga samey markaasaa la isqabsaday anu kan kumaan dirina kanaan kugu dira isaguna wuxuu ku yidhi ma aniga kanaad ii dirta yaa haddaba la rabo markhaati lama hayo waxba lama hayo xanafiyadii iyo shaaficiyadii maaliggaa la rumaysanayaa bay yidhahda xanaabilada iyo maalikiyaduna waxay yidhahdeen saanicaa la rumaysanaya oo maxaa saanica u rumaysateen dee waxay yidhaahdeen waa loo idmayn waxa ka shaqeeyo soo ma'duun ma ahayn ma'duun buu ahaa gacantiisuna gacan ammaanay ahayd marka kol hadduu ammaana ay ahayd dee waa la rumaysanaya wixii uu sheego qolyahan kalena waxaa la yidhi maxaad rusan u tidhaahdeen waxay yidhaahdeen shaaficiyadii iyo xanafiyadii horta alaabta ninkanaa iskale hadduu odhan lahaa umaan idmin yaa la rumaysan lahaa isagunbaa la rumaysan lahaa de markaa maxaa lagu leeyahay man kaana alqowlu qowlahu fii asli shay kaana alqowlu qowlahu fii sifatihi qofka haddii aslu shayga isaga lagu aqbalo sifadiisana isagunbaa lagu aqbalaa marka kol haddii ay sidaa tahay surwaalkan uu ka dhigay asalku waa inaan loo idmin ninka inuu surwaal sameeyo waxa markaa ninkana asalkii ku taagane kanaa la aqbalaya abcan shaaficiyada laftooda labada qowlba weyney wasudiqa saanicu baa la rumaysanayaa duunalmaaliki maaligaa la rumayn maayo fii suncihi shaqadan uu qabtay inay tii markaa waxa weeyaan loo diray tahay iyo in kale liaxmedin wa maaliki wa qowluhu warka uu idhahdo saanici baa laga hadlayaa radatu waan soo celiya hadduu alaabta waanigii kuu dhiibay alaabtaydii keenada oo sodagii qaatay u sodig anaaba kuu keenay waadigii qaatay buu ama waan kuu keenayba waanigii kuu soo celiyey hudda waxaas laga dhegaysan maayo lanna alasla cadamu raddi inaanu soo celinin ayaa dee asalku yahay ilmahan waa ficil wadukira waxaa loo sheegay qabuuluhu in kan la aqbalayo ayaa lishaaficiyi laga sheegay wanukira laakiin waa la inkiray arrintaas oo qowlkan wuxuu ka eegayaa in qofkan gacantiisu ay gacan ammaano tahay yaduhu yadu ammaana waynagii soo nidhiyo nidhi markaa waxa weyaan ajiirunaa kalmuktari mu'tamanu markaa kol hadduu mu'taman ahaa raddigiina ha laga aqbalo laakiin maya baa laleeyahay radigii laga aqbali maayo waayo radigu isagu waa wa isaga ficilkiisiya cadayn buu u baahan yahay isaguna amiin dhammaystiran maaha sidii maarata wadiica iyo wakiilka maaha maxaa yeelay faa meeshan ku qabaa markaa wadiicii la mid noqon maayo baab ljacaala man radda shaai falahu falsaan جعالة تبطل للنعمان وغيره صحاح بالمعلوم وعبدها ليس بذي لزوم فليفسخ الجاعل إن شاء وامتنع لمالك إن عامل فيها شرع يستحق الجعل بعد أن يتم عملها من كان من قبل علي وفاسد ذا العبد حيث قيد بمدة وجاز عند أحمد وأجر مثل لازم إن تبطل أو يفسخ, أو يفسخ الجاعل بعد عمل من رد شائي قفك أريجي سوعل فله فلسان لو فلسبوا ليه jacaalatun jacaalo ayaa saa la yidhaahda iyo wixii lamidkaa qofkii waxaa ii soo hela waxaasuu leeyahay qofkii waxaa ii sameeya qofkii hebel waxaa u sameeya waxaasuu le waa aadi iska ilaali uun qofkii salaad tukada ya waxaasuu le ama qofki adad maalin walba dad baxada tukato waxaasaad leedahay waxba ku yeelan maayo waayo dee waxa weeyaan laa yujmacu lahu bayna alciwadi waalmucawad salaaduu tukadaadiga muxuu kugu taray ma cid kaluu wax ku taray isagunbaa wax istaray marka intii haddana faa'iide kale loo raaciya ma imanayso taasi sax ma noqonayso markaa taasi jacaalo maaha jacaaladu waa maxay qofkii aniga waxaa ii sameeyey ama hebel qof kaloo dulsa manfaco la gaarsiiyo qofkii waxaa u sameeyey waxaas wey ama haddaad hebelow waxaa ii samayso waxaasaan ku siinayo jacaalaa la yidhaahdaa haddaba tabtulu linucmaani abu xaniifa agtiisa waxaas cabdi jira ma aha dibigeeda dhan jacaal wuxuu le waxaad ka sheekaynaysaa sow ma lala khitaabayoo caqdul marka waxba kama jiraan ba hal suuro ayay soo reebeenoo addoonka baxsada alcabd qofkii soo iibiya qofkii soo celiya ee keena afartan dirham buley maaha waxaad adigu magacaabato maaha kaas isagu afartan dirham buley aar baa aar bay kusoo wariyeen marka afartankaa dirham ee ninkaas uu yeelanayo mooyaane wax kaloo cabdujacaalo la yidhaahdo iyagu ma qabaan waayruhu wixii ka soo haray isaga saxaxa wuu tasxiixiyey cabdigani bilmacluumi buu ku asixiyey in marka ciwad macluuma la magacaabo waxa aad sheeg inaad tirado waxbaan siinaya sax maaha wixii aad siinayso waa inaad sheegto wa haddaba caqdigeedu laysa bidii lusuumi caqdi laazima maaha waa caqdi jaa'isa maalinta dumtadka noqonaysa falyafsakhi ljaacilu in shaa jaacilku kii jacaalada sameeyey markuu doono ha fasakho wamtanaca limaalikin maalig agtiisa waxaa haddaba reebtoon fasakhaadii in caamilun fiihaa sharaca haddii caamilku uu shaqadii bilaabay oo shaqadii bilaabantay in uu fasakho maaligii ma ogola imaamu maalig muxuu diidayaa dee wuxuu le ninkan shaqadiisii waxa weeyaan bilaash kuma dhacayso markaa kol hadduu shaqadii bilaabay adaa u diray hadalkaagiibu ayuu ninkani maarata waxa weeyaan ku dhaqaaqay kama fasikhi kartid lakiin qolyii kale waxa le waa fasakhayaa intan shaqadii qabtayna waa loo qiimaynaya wayastaxiqu ljucla bacda an yutim camalaha wayastaxiqu ljucla wuxuu jucligii wixii markaa la magacaabay wuxuu yeelanayaa bacda an yutima camalaha markii camalka uu dhammaystiro ayuunbuu yeelanaya inta ka horaysa waxba ma laha man kaana qof baa yeelanaya ahaa calima min qablu inta aanu shaqaynin arrinka ogaadin adigoon ogaan ninkan halbaa ka luntay oo war hashaydii qofkii soo helo waxaasaan siinayaa buui aduu mabaad ogaanbe hashii baad aragtay inay waad soo celisoo meeshii baad keentay waad u keentay maxaa adiga lagu leeyahay marka mar haddaanad ogaanin laa tastaxiqu maxaa sababtu maxay tahay liannaka camilta mutabarican marka ajarka ha iska xumaynin tabaruc baad ku shaqaysay adigu mabaad ogeynba waxaan markaa mucaawadada meesha taalla markaa ajrigiibaad cind allahi subxaana watacaala helaysaa adduunyaha raadini laakiin qofkii ogaa ee deetana taa ku dhaqaaqay kaasaa markaa cabdigan ku jira wafaasidun dalcaqdu caqdigani faasid buu noqonayaa xaysu quyida haddii lagu qaydo bimuddatin muddo ilan shaygan lumay goor la soo heliba la garan maaye hadaad tirado qofkii maanta soo hela dee waxay leeyihiin qofkii oo shaqeeye shaqeebaa gabalka u dhacaya waxaa laga yaaba inuu u dhawaaba barri subaxana uu markaa hawshii soo helo markaa waxa weeyaan keeno marka haddaad waqti ku taqiidisay waxay leeyihin faasid buu noqonayaa qofkiina ujratulmithli ayuu yeelanaya wajaaza cinda axmeda ilaan axmed agtiisa waa bannaayey maxaa loo diidaya waxaa laga yaabaa qofkani berrida ah aad keenaysa inaanu damba ka lahayn oo wax wax ku qabsan lahaaba ay maanta tahay qofkii maanta u keena ayaa faa'iido ugu fadhiya laakiin haddaad berri keento in waxa weyaan arrintiiba ay dhaaftay oo hadda aan waxba ku qabsanayn baa laga yaabaa wixii uu maarata wakhtigiisii u dhaafay waajru milin laazimun in tabuli waajru milin ujratu lmiliba laazimun qofkii markaa jaacilka ahaa ah lagu yeelanayaa in tabdul hadday faasida noqoto abdiga hadduu faasid noqdo ujratulmili baa loo bayraya aw yafsakhi ljaacilu bacda camali ama jaacilkiiba uu caqdigii fasakho markii shaqadii qayb ka mida la qabtay bacda shuruuc haddii uu fasakho ujratulmili intaa la qabtaya ayaa lagu yeelanaya baabqiraad an yudfaca almaalu lahu liytajir بجزء ربحه القراض المشتهر وباتفاق جاز بالأثمان كثمن العرض لدى النعمان وجاء عن أحمد بالعرض يصح وكلهم بما عليه لم يبح وبالذي على سواه قارضه للحنفي إذ سيكون قابضه وشرط أن يعلم ما لكل جزءا مشاعا رافعا للجهل وإن بكل الربح خص واحد فهو لغير الأصبحي فاسد والحنفي ذاك إبضاعا جعل وقرضا به يخصد العمل شرط الضمان فاسد وأفسد لمالك والشافعي حيث بدا واشترط أن لا يكون عينا نوع متاع عز أو معينا ولا معلقا ولا إلى أجل والعقد إن توجد لديه ما بطل والعقد جائز فإن يشرع لزم لمالك إلى النضوض فليتم واستنفق العامل منه في السفر له ولابن ثابت لا في الحضر ونضض الكل ليقتسم ونضض الكل لكي يقتسم ونضض الكل لكي يقتسم ويجبر النقصان فيه بالنما وبعض صحب الشافعي ذاك خص بالرخص دون ما بغيره نقص وكل ما يهلك من قبل العمل فالحنبلي والشافعي قالا يطل وهالك بعد الشراء به فسد قراضه والمشترى لمن عقد والحنفي والحنبلي لم يبطلا فليعطي رب المال منه بدلا والكل رأس المال للنعمان والحنبلي لا يعد الفاني ولا يعامل صاحب المال به للشافعي وأحمد المنتبه ومنع شراء عامل بأكثر بما لديه دون إذن قد جرى ولا يبيع نسيئة لمالك والشافعي إلا بإذن المالك وضمنوه إن بغيره خلط ومالك أجاز ما لم يشترط ufsakh qiraadan faasidan waahbiti ujrata mili caamilin in yafuti wlmaaliki fii suwarin bidaltazam waliqiraadi mili fii ukhraxtakan wasmac lirabi lmaali in khulfun labas xisata caamilin wamaalikun cakas washaaficiyu bitaxaalufin qadaa waajri milin fi ladii lahu mada alqiraar waa masdaru qaarada mudaaraba iyo muqaaradana waa isku mid qiraar waxaa isticmaala maalikiyada iyo shaaficiyada mudaarabana xanaabilada iyo xanafiyada ayaa isticmaala waa isku mid tacriifkeediina waa maxay an yudfaca almaalu lahu liyatajira bijuزءi ribxihi alqiraad اlmujtahiin alqiraad اlmujtahiin qiraadka caan ka baxay an yudfaca almaalu weeyaan in xoolihii loo dhiibo lahu qofkii liyatajira si uu ugu baayac mushtareeyo bijui ribxihi badela jui ribxihi isagoo muqaabilka uu qaadanayaa uu noqonayo faa'iidada qayb ka mid ah oo ju ka mida isagoo qaadanay kaasaa qiraar la yidhaahdo qofkii lacag baa loo dhiibayaa maal baa loo lacagtii cadaanka ahayd in qofka loo dhiibo oo ku shaqee la yidhaahdo wuu ku asaxaya waa athaman alraa'ij waa lacagta markaas soconaysa ee adag ee aan markaasi waxa weeyaan in ay baaba'do aan markaa laga baqaynin ama ay qiimo dhacdo ibr noqoto marka lacagta adag ee markaa jirta waa danaaniirtay ahayd funuusta iyo waxyaalahaas aan raa'ijka ahayn adagoo ta qiimo dhacaysa may ogolayn laakiin waxaa la ogol yahay waa waxaa lacagaha markaa adag ah wabitifaaqi jaaza bilamaani amaantii wax lagu qiimayn jiray waa la ogol yahay in qofka loo dhibo si ugu shaqeeyo ka amani lcardi lada nucmaan waxaa la midoo abu xaniifa uu ogol yahay amanulcardi amanulcardi waa maxay alaabbaad qofkii u dhiibaysaa aan lacag ahayn waxaad leedahay iibi kolkaad iibiso lacagta soo baxda ganacsi ku gala mudaaraba ahaan marka cardiga kumaad gelin mudaarabadii oo maad oranin kanun ah aynu qiimancardigu suu noqonaya inaad tidhaahdo maradan alaabtani waynu qiimaynaynaa oo ku dhiba ganacsi ku gal taa ma ogola waayo waa taqwiim waxaad samayseen taqwiimkuna waa male raasamaal mala ah meeshan lama ogola muxuu le abu xaniife iibi kolkaad iibiso lacagta kuusoo kaashka kuusoo kaashgarooba wixii kuusoo kaashgarooba markaa alaabtii lagaa siisto ku gal mudaarabo jumhuurku laakiin taa way diidayin maxay u diidayaan waxay u diidayaan mudaarabadiiba shaqaa ka horaysa ninkani qabanaya iibintani bilaash maaha iibintani soo shaqada kuu qabanaya maaha markaa sidaad uga faa'iidaysatay aan ahayn mudaarabadii waxaan mubaaradadii ku jirin shaqo aan mubaaradadii ku jirin buu qofkii kuu qabtayoo aad uga faa'iidaysatay sababtu waxaan u waa siu markaa mudaarabada u galo haddaad ohan lahayd aayar ii soo iibi uunoo lacagta ii keen inuu ka odhan lahaabaa laga yaabaa dee wax iska bixi maarata bilaashkooguma qabanaya markaa saasay markaa jumhuurka u diidan yihin ma ogola ka amani lada nucmaan wa jaaa can axmeda imaam axmed waxaa laga soo guuriyey bilcardi yasixu curuud caadiya alaab caadiya dukaankii intood camirto aad qofkii soo dhex joojhiso oo tiraado waka caligu buuxaa aynu qiimayna alaabta taalla waa la qiimeeyey toban kunoo doolar bay noqotay waa ku tobankaa kun ayaanu maarata mudaarabo kugula galay inaad tiraahdo imaam axmed riwaayo laga soo guuriyey baa banaynaysa laakiin jamaahiirtu ma ogola maxaa yeelay ninkan alaabaad u dhiibtay lacag umaadhib hadhow maxaa lagu xisaabtamaya waxaa la rabaa intii daasooadii caana ahayd iyo intii beriis ahayd iyo int inuu intii keeno waxaan qiimahooda wuu isbedelaya korbay u kacayaan hoos bay u dhacayaan markaa meesha ka baxaysa marka waa inaad lacagtii adkayd ee kaashka ahayd aad qofka u dhiibta hadhow talnayada lagu xisaabtama wa kulluhum dhammaan fuqahadu sida ibnulmundir ijmac ku soo guuriyey bimaa calayhi lam yubix ma banaynayo daynta aad ku leedahay qof baad dayn ku leedahay wixii aad ku lahayd baa tiri kugal mudaarabo aan kugula mudaaraboodeen ku ganacso oo faa'iidananu kala qaybsanayna dayntii aad ku lahayd inaad saas ka dhigto lama ogola ee horta dayntii ka qabdooyo kala soo wareeg markaad kala soo wareegto kadib deetana waxaad tidhahdaa mudaarabo kugal maxaa loo diidan yahay dee waxaa loo diidan yahay qofkani xoolaha uu acyaanta u haysta isagaa leh wixii ganacsiga hubalamaalkiisiibuu noqonaya adigu dimadiisaad wax ku leedahay horta wixii dimada ha laga saaro oo mucayan ha laga dhigo oo gaar ha loo soo bixiyo wa kulluhum dhammaan fuqahadii bimaa calayhi wixii isaga lagu lahaa in markaa mudaarabo lagu galo yani mudaarabatan bimaa calayhi lam yubix ma banaynayaan mudaarabo in qofkii lagula galo dayntii lagu lahaa wa biladii calaa siwaahu qaarada lilxanafi sayakunu qaabida Eh, qaaradahu muqaarado ama mudaarabo wuu kula geli karaa biladii calaa siwaahu daynta uu qof kale ku leeyahay qof saddexaad uu ninkani dayn ku leeyahay markaasuu u yeeraya u leeyahay hebel baan dayn ku leeyahay toban kunoo doolar baan ku leeyahay mudaarabaan kugula galay ka qabdooyo ku ganacso lilxanafiyi xanafka agtiisa taa wuu samayn karaayagu ay bannaan tahay id sayakuunu maxaa yeele wuxuu noqon doonaa qaabidahu mid qabdoonaya oo kii ka qaadaya markaa de waa caadi buu yiri tobanka kun ku shaqaynaya jumhuurku way diidan yihiin siday tii hore u diidanaayeen sababtuna waa maxay ka soo qaadidda uu ka soo qaadayo daynta ayaa shaqo ka baxsan mudaarabadii oo ka horaysa markaa shaquu kuu qabanayaa mudaarabadiiba ka hor ayuu qofkani shaqo kuu qabanaya iyadoo markaa dee shaqadaasi sababtuu qabanayaana ay tahay aada mudaarabo geshi markaa shaqadaa hore inaad uga faa'iidaysato lafteedaan la ogolay ka soo qaado aduu horta washardu an yuclama maa likulli shardigu waxa weeye in la ogaado qof kastaa faa'iidada inta uu leeyahay jusan xaal ay tahay jujusku waa waxaan maanta nisbada aynu dhahno ama commissionka aynu dhahno ay fuqahadii hore jus odhan jireen marka jusan qayb oo mushaacan waa sidaas waa qayb mushaaca ah commission nisba baahsan oo aan ahayn wax go-an lacag kaa qaadanaya odhanayaan bil kadib bil kasta laba kun iyo shan boqol baad uga taqaanaa waxaas wax jira maaha faasid weeyaan biitifaaqi lfuqahaa marka waa inuu yahay juz mushaaca oo min aribxi yani waxa wey wixii aan faa'iidino boqolkiiba intaana anaale boqolkiiba intaana adigaale haddii la kasaarana dee wixii markaa waxa weeyaan kasaari lacagtaadaasu ka go-aya an yuclama maa likulli juz-an mushaacan xaaluu yahay markaa juz baahsan oo aan tiro go-an oo lacaga aan ahayn raafican liljahli oo jahligana meesha ka saarayo waxa weyaan wixii cad yahay waxbaa qayb ku siin imaanku hagaajin doona iyo waxaa waa inaanu ahayn wain bikulli ribxi khusa waaxidu haddii faa'iidadoo dhan mid lagu gaar yeelo mudaarab ahaan ugu shaqeeyo faa'iidoo dhan ma iska qaaday buu ku yidhi ama faaidoo dhan ayay wada keen fahuwa ligayri asbaxiyi faasidu asbaxi wixii ka soo haray faasid buu noqonayaa wain bikulli ribxi khusa waaxidu fahwa ligayri lasbaxiyi faasidu asbaxi wixii ka soo haray imaam maalik wixii ka soo haray cabdi fasid ayuu noqonaya aduu kolley abu xaniifana wuu soo socdaa maalikiyadii ka soo reeb shaaficiye iyo xanaabilo waxay leeyihin waa faasid cabdigaasi waa faasid maxaa yeelay de mudaarabadu waxay keensanaysay in wixii la wada faa'iido imaamu maalik isagu waa faasid ma laha haddana waxay markaa ula dha wuxuu leeyahay qiraad xaqiiqiya maaha majaazan ayuu qiraad yahay bay leeyihiin waa si majaaziya waxaana caamilku raasamaalkii lacagta wuu damaanaya markaa haddii isaga la yhahdo adigaa faaidada wadale sidii yar qardigoo kale u noqonaya sida xanafiyada soo socoto oo waxay leeyihin raasamaalkii wuu damaanaya haddii aan la odhan damaanna laguguma le ama aan markaa lafdiga qiraad la isticmaalin bay leeyiin hadii lafdiga qiraad la isticmaalo waxay leeyihin laguma laha damaan laguma laha markaa dee markaa waxa wey axkaamtii qiraadkana waxbay ka siiyeen haddana waxta waa la fasakhayaa ma laha lama fasakhaya la iska daynaya bay leeyihiin laakiin axkaamtii qiraadka waxyaaluu waayaya walxanafiyu xanafigii daaka ka noocaasa ibdaacan jacala ibdaac buu ka yeelay ibdaacu waa dafcu lmaali liman yatajiru bihi mutabarican inaad xoole u dhiibto qof bilaash kuugu shaqaynaya ayaa ibdaac la yidhaahdaa marka ibdaac buu ka dhigay markaad faa'iida adigu wada leedahay wa qardan wuxuu ka dhigay amaahin iyo qardayn iyo dayn in bihi yukhasa dulcamal in yukhasa haddii la gaar yeelo dulcamali shaqaalaha lagu gaar yeelo bihi biribxi faa'iidada haddii la yidhahdo shaqaalow adigaa wadale markaa nin lacagtan la amaahiyey oo dimadiisa ay gelayso baamin ku ah ayuu noqonayaa haddii la yidhi uun faa'iidaanaa wadalehe mudaarab ahaan ugu shaqeena nin uun ku caawinayuu noqonayaayo waxba isagu aan lahayn markaa gacantiisu dee ammaano ayay noqonaysaa markuu ibdaac noqo marka caqdigan markaa gacantiisu ninkan mudaaribka ah caamilka shaqaalaha gacantiisu waa gacan ammaano haddaba wuxuu yidhi shardu damaan in lagu shardiyo markii mudaarabada la gelayo lacagtaa wixii ku dhaca adaa ka mas-uula haddii si alla xataa waxu soo gaara aniga raasimaalkaygaasi ma nusqaami kara wuxuu yidhaahdo mar walba faa'iidadu waa madmuun haddii lagu heshiiyo sa imika way dhacda aad ba u dhacda faaid waa adiga mar walba waxaweyaan xoolahaagaasi faa'iide mooyaane waxaweya waxaagaa waad iga taqaanaa haddii sidaa la yidhaahdo faasidu faasid weeyaan waxaasi shardigaasi waa shardi faasida mudaarabadu waxa weeyaan waa sharikad oo kale waxay noqonaysaa waa ammaan marka haddii la yidhaahdo damiin baan ka daamiin baan ka ahay raasamaalka baatil baa shardigaasi horta noqonaya caqdigii ka waran wa afsada caqdigana wuu fasahaadinayaa limaalikin washaafici maalik iyo shaafici agtooda xayu bada meel alla meesha kasoo muuqdaba marka labadii kale shardigunbay tuurayaan caqdiguna waa sidiisii bay leeyihin shaaficiyada iyo maalikiyaduna waxay leeyihin kol haddii shardigan faasidkii uu meesha ku jiro de heshiiskiiba wuu burayaayo heshiis markaa ansaxay ma noqonayo washtaradaa labadoodani waxay shardiyeen allaa yakuuna cayana in aanu cayimin maaligu nawca mataacin alaab gaara oo caza naadir ah wax naadir ah in aanu magacaabin oo aanu odhanin waxaasuu ka shaqee aw mucayana ama alaaba mucayan ah alaabtaasuu iibso oo sii iibiyo wixii aad faa'iidana waynu markaa waxa weeyaan isla qaybsanayna ama qof mucayana qofkaa mucayankaanu wax ka iibso waayo de qofkii waxaan waxaa la doonaya inu qofkii ganacsigii u madax bannaanaado si markaa faa'iido uu u keeno iminka markaa qofkan manaaficdiisiina caqdi baad gelisay oo shaqaad u dirtay shaqadiina haddana wax yaraad aad saartay bay noqotayoo faa'iidada sidii looga helaa ay yaraanaysabaan walaa mucallaqa sidoo kale waa inaanu caqdigu mucallaq ahay lacagtaa marka ramadaan la gaaro ku shaqee mudaarab ahaan ugu shaqee faaidana waan kala qaybsanayna daynta ka horeysoo dhanna waad ka garba duubtay markaa marka waxba caqdigani waxba jire ramadaan marka la gaaro ugu dhigo markaa caqdiga la gal siday markaa labadan leeyihi weeyaan walaa ilaa ajal muddana ha qabanin oo odhanin sanad ku shaqee iyadoo ujeeddadu ay tahay sanadkaasi markuu dhammaado waxna ma sii iibin kartid waxna ma soo iibin kartid de hadday alaab markii sanadkii saa u go-o wixiiba wada alaab noqdaan oo aan lacagba markaa lahayn maxaa la kala qaybsani ma alaabtaa la kala qaybsan markaa iyaduna lama ogola laakiin shaaficiyadu sidaa u dhigaan waxa weeyaan waa markaad u diidayso inuu sii iibiye inuu soo iibsadaba lakiin haddaad leedahay sanad markuu dhammaado wax cusub ma soo iibsan kartid laakiin wixii aad markaa haysa unbaad iibin kartaa si aad wixii u kaashgarayso oo inuu kala qaybsano taasi waa caad intaaba markaa shuruudaaba shaaficiya iyo maalikiya lagaa intaa midna markaa qolyihii kale ma shardeeyaan oo markaa waxa weyaan meesha ma keenayaan wixii faa'iida soo baxun baa la qaybsan bay leeyihin sanadkii markuu dhammaadana waynu arki doonaa waxay leeyihin waa waa sii iibinaya haddii loo baaho wlcaqdu in tuujad ladayhimaa bala wlcaqdu caqdigii in tuujad haddii shuruudaa ah waxyaalaha aynu diidnay mid ka mida ah la helo bala ladayhimaa agtooda caqdi faasida ayuu noqonayaayo xukunkiisu waxa soo socda uu noqon doona walcaqdu jaa-isu caqdigan qiraadku ama mudaarabadu waa caqdi jaa-isa maalintii la doonaa laga bixi karaa kuma qasbanana shaqaalo inuu kuu qabto shaqadii lacagta intuu kaa qaado hadduu khasada iskaga rito oo shaqooyinkiisa iska qabsado oo adduunkiisa iska raacdo kumuu dulmin waxbana kugumuu samaynin kolkaad aragta dee lacagtaadii un ka qaado oo ataan lacagteeda iska keen waayo ninkan wax aad ku leedahay ma jirto heshiis baa wada gashay jaa-isa oo inuu fuliyo iyo inaanu fulinba uu madax bannaan yahay sooma arkaysi markaa waa caqdi iska jaa-isa oo aan laasim ahayn halkaa markaa xanaabilada waxay yidhahdeen qof kale kama qaadi karo raasamaal oo isagaan mudaarabo kale lama geli karo laakiin waa mushkil kol haddii qofkan caqdigiisu uu jaa-is yahay oo hadduu doonana uu shaqaynay haduu doonana uu seexanayo ibnu qudaamaba sheekeynaya halkaasoo odhanaya isaga laftiisu hataa waxaan filaya inuu sidan kale rajaxayo o odhanaya halkaas dee nagama soconayso qof aynu leenahay hadduu doono haba iska hurda habeen iyo maalin waxba yaanu shaqaynin hadduu doono in la yidhaahdo qof kale markaa caqdigii lama geli karo dee sax ma noqonayso waalcaqdu jaaizu caqdigu jaaisu weeyaan caqdi laazimo maaha labadii qof midna kuma qasbana fain yashrac hadduu shaqadii bilaabo gudagalo lazima wuu u laasimaya caqdigu limaalikin maalig agtiisa ila nuduudi ilaa intau lacagtii kaashaynayo wada iibinayo kaash ka dhigaya meeshii fal yutima ha dhamaystira markaa leeyahy lama gaaray abu xaniifana waa la mid hadduu shaqadii bilaabo waxay leeyihiin maalikiyadii iyo iyo xanafiyaduba markii la farti la fasakho la fasikhi karaa laakiin haddii la fasakho wuxuu xaq u leeyahay bal ku laasimaysa oo aan loo diidina karin inuu alaabtii wada sifeeyade oo raasamaalkii lacagtii kaashkaay uu dib ugu celiyo oo markaa lacag ahaan loo qaybsado shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay arinta siinayaanoo xaqa siinayaan rabulmaalka markii la fasaho rabulmaalku haddii uu yidhaahdo hala kaasha laga wada dhigo wuu ku qasban yahay caamilku ila waa shaqadiisii hadii uu ogolaado in sidanba wax lagu kala qaybsadana oo intii raasimaalkiina la isla xadido wixii kalena haddii la alaab ahaanba loo kala qaybsadana wuu yeeli karaa caamilkuna xaq uma laha inuu qasab ka dhigay in la iibiyo taas iyagu leey waa haddii aan markaa dhibaato kale aanay caamilka helin marka halkan xanafiyadu maalikiyada waa waafaqsan yihiin shaaficiyada iyo xanaabilada laftooda waa ku soo dhow yihiin laakiin rabulmaalka hadalkiisay sugayaan wastanfaqa alcaamilu minhu fi safar caamilku wuu biishanayaa oo wixii markaa qarashaada wuu kala baxayaa hadduu la safro hadduu safro oo ganacsigii daraaddii u safro safarkiisaa wixii qarash uu u baahan yahay tiirkuu goosanayo iyo hoteelkuu degayo iyo cuntada uu cunayo iyo tagsiga uu karaysanayo waxaasoo dhanba wuu kala baxayaa raasamaalkii iyo de maalkii ganacsiga ayuu kala baxayaa lahu limaalikin wey maalig agtiisa walibni haabiti iyo abu xaniifa sida ay qabaan laa fi lxabari haddaanu safar gelin magaalada dhexdeeda de wixii uu xamaal alaabta wixii lagu qaadayo iyo waxaa mooyaan isaga wixii markaa waxa weya nafaqaadkiisa kala markaa waxa weyaan kalama baxayo laakiin hadduu safro bay leeyihiin maalikiyada iyo xanafiyadu wuxuu xaq u leeyahay wixii nafaqaadkiisaa qolyaha kale weydiidayn shaaficiye iyo xanaabila iyo weydiidayn de waxa weyaan ninka labadooduba faaiida doon weeyaan markaa markanuu socdo wixii isaga qarashaadkiisa naftiisa ah isagaa isu qaba bay yihiin hadduu doono yaanu safri halkaan iska fadhiyo halkan maarata xubaan ku shaqeey laakiin eh, tigir baan goosanayaayo intaas haddana hotel baan degayaayo eh, waxa weeye de markaa ma soconaysa qolyahan laakiin waxay leeyihiin wixii maaragtay qarashaadkaa eh, safarka uu keenay ganacsiga sababteeda uu galay wuu bixinaya laakiin de waa sida caadiga ah waa inaanu dee hoteelada qaaliga ahee maarata aanu dee ah raadsanin isagoo kale wixii ku munaasiba meesha ku munaasibka waa inuu dego diyaaradda uu goosanaya waa inay noqoto isagoo kale tii uu raaciyey waxaanay feriskaas ku sheegaan iyo waxaa waa inaanu dee maarata meelaha raadsanin oanu ka faa'iidaysa is odhanin shaaficiyadu waa qowl kaa odhanaya safarka kharashaadka wixii soo kordhay buu leey wixii soo kordhay ayuu qaadanaya maalikiyadu waxay shardiyayaan meeshaa kale uu tegay inaanu ku guursan haddii uu islaan yeeshay meesha uu ku guursado dee wuu degay markaa markaa waxa weeyaan eh, ma yeelanayo nafaqaadkii ma yeelanayo laa fi xadari marka waxa weeyaan aan safar la gelin cidina ma odhanaysa xaq buu u leeyahay inuu markaa biilkii uu meesha ka qaato aduu qowl maarata eh, waxaa jira wejhi odhanaya haddii aw maarata waxa weyaan meel kaloo uu ka shaqaysta aanay jirin intan uu ku mashquulo daruuriyaadkii xaafadda wuu ka saari karaa qola way timi xanaabiladu waxay ogol yihin inuu marka hore shardi ka dhigto oo yidhahdo dawo kaasoo kaas ka shaqaynaya waas laakiin waxaa ii shardiya dee biilkii xaafadda inaan markaa aan de markaa dukaanka ka bixiyo marka waa laysla dee xadidii wixii bal hadda ay noqonaysa nafaqadii taas laakiin qolyaha kale ma ogola shardigaasina halis baabu keeni karaayo dee in faa'iido gaara isagii uu markaa shardisto ayaabuu noqon karaa wanadada alkulla waxoo dhan wuu kaashaynayaa likay yaqtasimaa si ay u qaybsadaan markii caqdigu dhammaado ama la fasakho dee wixii o dhan waxa laga rabaa inuu kaasheeyo waana lagu qasbaya arrinta wayujbaru nuqsaanu fiihi binama wayujbaru waa lagu kabaya annuqsaanu fiihi wixii nusqaana timaada iyo khasaarihii yimaada binama faa'iidada lagu kabaya haddii faa'ida ay soo ururtay oo akownka ay ku jirta deetana khasaara dhaco lama odhanaya waxaan dee faa'ido hore ahayd oo gaara ah loo kala qaybiyey waa lagu soo daraya kadibna uta raasimaanki baa la dhamaystirayaa wixii soo haraa la qaybsanaya وبعض صاحب الشافعي ذاك خصب الرخص دون ما بغيره نقص وبعض صاحب الشافعي شافعي أصحابتي سيقار كمدي خص ذاك أرنك هو حكو قاري بالرخص وحي qiimo dhac ah xagga suuqa ah alaabtii hadday qiimo dhacdo oo xaggii suuqii alaabtii ay jabto deetana halkaa khasaaruhu uu ka yimaado waxaa lagu buuxinayaa faa'iidooyinkii hore ee ururada lagu shugaya waxaas waa lagu buuxinayaa bay yidhaahdeen duuna maa biayrihi naqasda wixii laakiin si kale u nusqaama aafooyin abiiciya markab uu soo rarayo jaynada baa degay halkaa markaa waxba laga buuxinayo aafaadkaas wixii aafaad ee ilaahay uu keeno waa musiibo kuwa la dhacday ma taa waxa weyaan laga buuxin maayo bay qaarkood yidhahdeen waa weji shaafshada ku jira laakiin waa daciif daciif wey وكل ما يهلك من قبل العمل فالحنبلي والشافعي قالا يطل وهالك بعد شرابه فسد قراضه والمشترى لمن عقد والحنفي والحنبلي لم يبطلا فليعطي رب المال منه بدلا والكل رأس المال للنعمان والحنبلي لا يعد الفان intani waxay ka hadlaysaa raasamaalkii haddii musiiba ku timaado wa kullu maa yahliku waxa la yaala wixii halaagsana min qabli camali intaa shaqadii la bilaabay lacagtii udhibtay tobankii kunoo doolar baa udhibtay wuu la baxay sidaaduu la dhaqaaqayba tuug baa heshay deetana de laga qaaday tobankiiba ama shan baa laga qaaday wa kullu maa yahliku wax alla wixii halaagsama min qabli lcamali intaa shaqadii la bilaabay wixii halaagsama falxambali washaafici qaalaa yuqallu xanaabiladiiyo shaaficiyadu waxay yidhahdeen yualu ay yuhdanu waa hadun waxaas hadun weeyaanu waxba lagama soo qaadayo maxaa kuu soo haray shan kun shantaasun baa raasamaal hadhow waxaa lagu xisaabtamayaa waa shantaa kun uun saasay qoladaasi yidhaahdeen qolyihii kalena waxay leeyihin meelamaba waxa weeyaan eh, tobankii kunba waa raasamaal shaaficiyadu iyo marka xanaabiladu xaggii ka eegayaa dee waxay leeyihiin lacagtaasi mabay shaqaynba wax aan shaqaynba oo qadar ku yimid isagii oo aan shaqo gelinba in la yidhaahdo waa la soo buuxinayaa ammaanadii bay ka soo horjeedaa gacantiisu ninkan gacan ammaanay ahay xoolihiina mabay shaqeeyin mabay shaqo gelin wixii aad u dhiibto sidiisii cayntiisii oo aan isbedelin baa gubtay ama la dhacay oo la qaatay sidee markaa loo odhanayaa ninkan soo bedel bayle wahaalikum bacda shiraabihi fasad qiraabuhu walmushtaraa liman caqad wahaalikum wixii halaagsama bacda shiraabihi markii wax lagu soo iibsaday fasada qiraaduhu qiraadkiisu wuu buraya walmushtara wixii lasoo iibsadayna liman caqada kan caqdiga galay uunbaa yeelanay inkii toban kun baad u dhiibtay tobankii kun gaadhibuu markaa arkay fiican oo markaa dee tobankaa kun la siinayo oo faa'iido laga heli karayo gaadhigii buu iibsaday isagoo niyadiisu ay tahay qiraadkii lacagtiibuu markaa bixi is yidhi kolkuu lacagtii soo qaaday tuug baa hesho lacagtii waa laga qaatay lacagtii waa halaagsantay gaarigiina wuu iibsaday iibkiina waa laazimay lacagtiina inaan weli isbedelin oo cayntii u ka soo qaaday maaligoo rabulmaalka tii uu ka soo qaadaya ayay meesha ka baxay maxaa la yeelayaa haddaba wuxuu ku yidhi kaa qiraadkiisu wuu burayaa caqdigii dhammaay qiraadku lacagtii waa ka baaba'da caqdigii qiraadku wuu burayaa gaarigiina gaarigiina ka isagaada isaga wax isagu iibsaday unbaa laga dhigaya ilan shirkadii way baaba'day wixii shirkadda lagu ahaa w shirkaddii way kacday marka caqdiga yaa galay isagaa galay isagaa markaa lagu leeyahay lacagtii gaariga lacagtii gaariga isagaa lagu leeyahay meeshu doona ha ka keeno doona gaarigii dib ha u iibiyo oo ha ka soo saara lacagtii ninkaasi isaga ayaa markaa lacagtaasi lagu leeyahay wlxanafi wlxambali lam yubilaa xanafigii iyo xambaligu waxay iyagu yidhaahdeen may caqdigii ma burayo kol haddii tasaruf dhacay kol haddii tasaruf dhacay buri maayo maxaa la samaynayaa lacagtii waxaa lagu leeyay rabulmaalka fal yucطi ha dhiibo rabulmaali rabulmaalku minhu bedelan bedelan mid bedelkiisa ha keen qoladan hore ee caqdiga burisay maxay caqdiga u burinayaan gaariga shirkada loo soo shirkada ninkaasaa lahaa waxay leeyihiin ninkaasi kumuu talogelin in dimadiisa wax la geliyo oo dayn lagu yeesho lacagtaasuu kuu dhiibay lacagtaasumaad ku shaqaynaysaa xaq uma lihiid in dayn isagii lagu yeesho kulmanuu dirin arrintaas intaa wax ka dheeraada inaad soo iibsana lagumaba ogola oo iyadoo uu toban kuu dhiibay inaad alaab labaatan kun iska soo iibsato lamaba ogolaba sababtaa tobankubu isagu ku dhiwanta ku shaqeyn guulad tobankan kale ayaa yeelanaya isagu inaad dimadiisa wax dayn ah aad geliso kuumuu fasixinba fasaxna ugama haysati qolyahani markaa iyagu waxay yidhaahdeen gaariga markii la iibinayo sow iibku sax mu ahayn aa wuu ahaa sow isaga looma iibinaynin aa waa loo iibinay sow mark intii aanu lacagtu burin sow isagu muu milkiyo milkigiisa ma ahayn waxan ila shirkadda isagaa lahaay ninkani shaqaalu ka ahay dee waaha dee markaa isagaa waxaanu dimadiisa ku jiraa lacagtii isaga dimadiisa ku jirta qoladana waxay leeyihiin ta isagu ma isaga ogolaadaba in dimadiisa lacag la geliyo marka halkaasaa ayaa la isku qabsada iminka malaha hadday saa soo kala dhacdo waxay ku odhanayaan shirkadii baa kacdayoo shirkadii hadday kacdo dadkii waxay ku odhanayaan shaksiya ictibaariya bay lahaydoo shaksiyadii ictibaarigii baa dhimatay oo dayntaadii markaa waa cirka u tuur waxaas wax jira maaha shareecada dayn la leeyahay shirkadii baa kacdaye meel loo raaca male ma jirto fuqahadu waa labada qaybood qolo odhanaysa mulaagta loo doonanaya wixii duyuunaye waxaweyaan shakadu markay iflaasto wixii duyuunaya soo hara waxaa loo raacanayaa mullaagta iyo qolo odhanaysa dadkii cuquudda galay ayaa loo raacayaa mooyaane cid odhanaysa dadkii waxa odhanaya shaksiya ictibaariyaa dhimatay oo deetana waxa weyaan qofkii hadduu dhinto aanu dee xoole ka tegin waxba lama dha waxba maaragtay dayntii lama bixiyo cidna laguma laha saasoo kale maaha fiqigii islaamiga lagama su qolada qawaaniinta ayaa waxaa keentay haddaba saasay fuqahadii labadaa qaybood ayay u kala jabeen wa kullu maa yahliku min qabli lcamal wahaalikun bacda shiraabihi markii la soo iibsaday wax wixii halaagsama fasada fasada qiraadu qiraadkiisii kaa waa faasidaya walmushtara limaa caqada alaabtan la soo iibiyeyna kii caqdiga galay baale والحنفي والحنبلي لم يبطلا لبداس عقدي ما برينيان فليعطى رب المال منه بدلا رب المال بدل كيسا كينا بيلي deetana haddana iyagu waxay isku sii qabanayaan dee ninkii toban kunoo kale laga qaaday soo ma labaatan kun raasamaalka haddaba inuu soo noqonaya walkullu ra'su lmaali linucmaani abu xaniifa wuxuu leeyay intan iyo intii la dhacayba waa raasamaal labaatan kun baa hadhow lagu xisaabtamaya walxambaliyu laa yacudu lfaani xambaligu kii halaagsanay tirada ma gelinayo oo wuxuu leeyahay tobankan dambe ayuunbaa raasamaala taasi iyadoo aan shaqo gelinbo aan isbedelin waa tii la dhacay ee halaagsantoode asalkiisiibuu ku socdaa ahayd wakullu maa yahliku min qabli alcamal falxambali washaafici qaalaa yudanti halkiisiibuu markaa ku socdaa walaa yucaamal saaxibu lmaali bihi lishaafici wa axmed almuntabihi walaa yucaamal yaan lala mucaamilin saaxibulmaali qofkii rabulmaalka ahaa bihi bimaaliraadi w bilmaalkii yaanu la macaamili isagii yan wax laga iibsanin hadduu tukaamo kale leeyahay markuu tobankanku kuu dhiibay ead ku shaqaynayso tukaamadiisii waxa ka soo iibsani maxayuu diidayaa de waxana isagaale kana isagaale iibba ma jiro iib ma aha ila qofku alaabtiisa ma kala iibsadee markaa iyagu ma ogola labadan madhab shaaficiyadu meeshamaaratay waxa wey shirkadda aad adigu leedahay ma kiraysan karaysi xataa dad basas iyo waxyaalaha marka waxa weeyaan aad ah, qosaskii raacdo dee kiro maarata waa marat kiro lagaa qaadin cabdu ijaaro idinkama ansaxayo ilan waxiba adigaa leh sidoo kale muxuu ahay dukaamadii aad adigu lahay waxba kama iibsan karaysi adna waxba kama iibsan karaysi iyaguna waxba kaama iibsan karaya qolyahan kale malaha iyadaana imika dee socon karaysa oo malaha suuqa iyadu maayba ka shaqaynayse xanafiyada iyo maalikiyadu waxay leeyihin wixii mar haddii xaq kale uu ku tacalluqay imka waa kan nin kala isagana meeshii dhinaca haysto dee faa'iidadii kulale kol haddii xaq kale uu ku tacalluqay sidii maal ajnabiya ayaa loola tacaamulayaayo inuu qofku xoolihiisa iibsado waxaa loo diidaya faa'iidaan ku jirin laakiin iminka halkan dee macnay samaynaysa wuxuu yidhi walaa yucaamalu saaxibuulmaali bihi lishaafici waaxmed almuntabi almuntabidu waa iska takmilo weeyaan imaamkii axmed ee soo jeedi weeyaan maskaxda badna wamnac shiraaa caamilin biakara wamnac waxaa diidaa shiraa'a caamilin shaqaalihii inuu ku soo iibiyo biakara mimaa ladayh wixii loo dhiibay wax ka badan toban kun baa loo dhiibay inuu labaatan kun wax ku soo iibiyo waxay noqonaysaa toban kunna waa shirkadii tobankan kunee kale waxaanu ku sooyina isaga ale ila wax loo diray maaye deetana nin xoolihiisii iyo xoolihii shirkadda isku qasay buu noqonaya jumhuurka agtooda ka imanaya wamnac udiid shiraaa caamilin caamilku inuu ku soo iibiyo biakara mimaa laday wixii hayay wax ka badan inuu ku soo iibiyo oo shirkadii uu soo iibiyo diid eh, eh, duuna idnin qad jara haddii aanu jirin ogolaansho uu ka haysto dee ninkii oo inuu dimadiisa waxgelin kara ah taasi aanay jirin looma ogola walaa yabicna sii'atan limaaliki washaafici ila biidni lmaaliki walaa yabic yaanu alaab iibinin nasiicatan iyadoo markaa dayn ah oo lacagtii aanu markaa qaadanaynin limaalikin imaam maalik agtiisa washaafici iyo shaafici agtooda agtiisa ilaa biidni lmaaliki xaqlaha oo ogolaada mooyaane albeyc binasiica alaabihii uu iibinayay inuu dadka markaa ku qoro oo wakhti ay keenayaan oo qabto lama ogola maxaa yeelay waa khasaara ka iman karaya Eh, waxaana la rabaa sida faaiidadu mar walba ay ku jirto inuu u dhaqmo ayay qoladani leeyihin labada madhabee kale waxay leeyihiin ganacsiga ayay arrimihiisa ka mid tahay min shani tijaara in markaa masiicada wax lagu iibiyo marka haddana curfigii iyo caadadii haddaanu ka bixin way iska caadi bay leeyihin wadamanuuhu damaan bay ku waajibiyeen yani waxay leeyiin waa xadgudub waa tacadi oo deetna wixii soo gaaro waa damaanayaa in bikayrihi khalaa hadduu xoolihii maalkii loo dhiibay xoolo kale uu ku daro oo ama nin kale u ka soo qaaday ama isagoo maalkiisii uu ku daro maalkiisii iyo maalkii ganacsiga isku qaso arrintaasi damaan bay keenaysaa damaan bay keenaysa waxa loola jeedaa haddii xataa si alla ay wax ugu dhacaan waa laga rabaa inuu wixii keeno wadamanuhu damaan bay ku waajibinayaan in bikayrihi khala in khalaa bikayrihi wax kale haddii uu ku qaso wamaalikun imaam maalik ajaaza wuu iska baleeyey inuu xoolihiisii ku daro xoolo cid kale uu ku daro oo aan diidanayn maa lam yushtarad haddii aanay marka horeba shardi ahayn inuu xoolo ku daro tobankanku markii loo dhiibayba waxaa lagu yidhi ku dar adiguna maarata qayb maalkaaga ka mid ayay u ekaanaysaayo la doonaya in raasimaalkii la badiyo oo markaa waxawy aggaa faa'iida ay ka timaado haddana isagu shaqaale keliya qornaado markaa xaggaa maalikiduntaa way diidayaan haddii khaldigu uu shardi yahay way diidayaan laakiin haddii aan loona diidin lagamana nahyin lamana shardiyin wuu samayn karaabay idhaahdi wfsakh qiraadan faasidan waahbitii ujrata mili caamirin in yafuti wafsakh waxaad markaa fasakhdaa qiraadan faasidan qiraadkii faasidka ahaa haddii intii aan shaqadii la bilaabin laga gaaro waad kala diraysaa dib haw galaan cabdi cusub oo sax ah wa abit waxaad sugtaa ujrata milin ujratmili sug ujrata mili caamilin caamilkan oo kale inta uu ku shaqeeyo u xukun in yafuti haddii cabdigu dhaafay u dhammaaday goor cabdigiiba uu dhammaaday ayaad ogaatay oo la isula kaayimi dee waa cabdi faasida dee waan shaqeeya haddaba maxaan leeyahay ujratulmili baad leedahay waa saas haddii dhexda marku marya la ogaadana waa saasoo kale ujratmil intaa uu shaqeeye ayuu yeelanay walmaaliki haddaba maalikigii fii suwarin suurado bidaltazama sidaa aan sheegnay ayuu iltisaamaya ujratulmili buu waajibinaya waliqiraadilmili fii ukhra xtakama waxtakama wuxuu u xugun doontay fii ukhra suwar kalena liqiraadilmili buu yidhi yani waxa weyaan qofkan oo kale markuu mudaarabo galo maxaa la siiyaabaa loo noqonayaa buu yidhahda marka masaaishii la taabina way badanayaan intaasoo suuradoodba waxay leeyiin ujratu mil baa loo noqonaya qiraadka fasidka intaasoo suuradoodoo kalena waxay leeyihiin waxaa loo noqonaya qiraadulmili oo qofka maaratay mudaarabada sidisagoo kale ahe mudaarabada galaa muxuu qaataabaa la eegaya wixii ay iyagu ku heshiiyeen lama eegayo marka daabitna umay samaynin tusaalayaabo bay ka bixinayaan waa laga yaaba dee in meelo kale ay daabi ku qoray lakiin wax daabida maan arag markaa deetna saasunba walmaaliki fii suwarin bidaltasawali qiraadulmili fii uqraxtikan baa wasmac dhagayso oo qowlkiisa aqbal lirabbilmaali maaliga in khulfun labasa hadii khulfi uu dheehgeliyo xisata caamilin caamilku wixii uu yeelanayo intii uu yeelanayay haddii khilaaf uu mugdi geliyo oo la garan waayo isagu waxbuu sheeganaya kana waxbuu sheegayaa hadday taasi dhacdo maxaad samaynaysaa wixii rabulmaalku uu leeyahay maqal soo argi mayse ilayn isagaa meeshan aarim ah ayay leeyihiin qoladan ninkana mudaci buu noqonaya caamilku ilan waxaan asalku waa in raasamaalka iyo faa'iidadaba uu rabulmaalku leeyahay ninkani wuxuu leeyahay uun wixii looga qoondeeyey wixii looga qoray unbuu leeyahay marka intan ka ziyaadadaa mudaci buu ku noqonaya mar hadduu sidaa uu noqonayo waxaad sheegtaa waxaad tidhaahdaa rabulmaalka ayaa alqowlu qowluhu wa maalikun cakasa imaamu maali waa dabagediyayo wuxuu yii waxaa la maqlayaa caamilka ayaa la maqlaya baciidna ma aha oo markii bayca la joogayba waa kii qowl lahaa odhanaya haddii fawaad uu dhacayoo silcadii ay halaagsantay mushtarigaa la maqlayaa qowl awaa kii lahaa imikana waa sidii oo kale oo caamilka dee camalkiisi shaqadiisi wa dhammaatay marka camalkiisii waa sidii wax baabacay oo kale markaa deetaan in markaa isagii la dhegaysto ayaa markaa meesha ka soo baxaysa wuxuu yidhi saasaa markaa u maalig markaa isagu u yidhi washaaficiyu imaamkii shaafici ahaa bitaxaalufin qadaa wuxuu ku xukumay in la isdhaariyo taxaalufkii maxaa yeelay wuxuu le waa caqdiga waa mucaawado ma aha maarata caqdi aan mucaawado ahayn maaha waa caqdi mucaawalo wax la isdhaafsanayo de markaa baycii buu la mid yahay ijaaradii buu la mid yahay cuquuddii mucaawalaadka ayuu ka mid yahay waxa weyaan mid waliba mudacina wuu noqonayaa muddaca calayhina wuu noqonaya oo ninkan ninkan camalkiisa inuu intaa dhaafsay oo xaq ugu yeeshay ayuu sheeganaya kana cagsiguu sheeganaya washaaficiyu bitaaarufin qadaa taxaaluf ayuu ku xukumayaa wa jri milin deetana markay labadiba dhaartaan ajrulmili buu uga xukumayaa fi ladii lahu madaa wixii tegay shaqadii tagtay ee dhammaatay wixii dambana waa la fasixi wixii horena ujratulmili ayuu markaa imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala caleyh u xukumaya waxaynu halkaa iskaga joogo sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed